alxamdu lilaahi wkafaa uma asalaatu wasalaamu cla man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wslim wbaarik wancim cla sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin wbacdu xisaabu masaa'il faraa'id waxaan soo sheegnay saddex ahaayeen ow haye xisaabu masaa'il faraa'id saddex bay ahaayeen haye kow tacsiilu lmas'ala labo tasxiixu lmas'ala iyo iyo alcawl soo maa waxaan soo dhiganay tacsiilu lmas'ala masalada asalkeed waa samayn maciidu ku adagyaa jira inuu masalaha u sameeyo mid ba ku aday ya labo cawlkiina waa aragnay siday mas'aladu u cawlayso iyo inta asulmasalahee ee cawlayan inta aanan cawlin maanta waxaan dhigaynaa insha allah taxiixu linkisaari fi lfaraaid billaahi araxmaan raxiim tasxiixu alinkisaari fiil tasxiixu alinkisaari fi lmasaa'id masalada jabtay sida loo ansixiyo ah, ah shaqada koowaad alfaraa'idu alaaatu anwaac horta masalada markii la dhisaa waa saddex nooc sideedaba mas'alo dhisan haddaa aragto oo habaysan waa saddex midkood kow fariidatun caadila mid isku dhammaystiran fariida mas'ale isku dhammaystiran maxaa laga wadaa waxa weeye macnaheedu xaasilu majmuuci sihaami alwaraa sihaamtan meesha yaal yah ayaa yusaawii aslahaa asalkeedii bay la egyihiin sihaamtan la qaybsada ayaa masalaha marka laisku xisaabiyo way iskeenaya waa ku dhacay soomaa tusaaluhu ku siiye wuxuu yidhi ummun aye ummun ukhtun shaqiiqa iyo iyo hooyo miya akhawayni lium soomaa haye maxaan leenaha um maxaa siinaynaa sudus okhto shaqiiqaana niis kuwanna ulu maxaan ku dhisaynaa lix hal sii saddex sii laba sii isku dar intan kuwan magacood horta sihaam kanna magaciis aslul fariida caadila waxaa mas'alo isku dheelitiran waxaa laga wadaa sihaamtan markii la tiriyo ayaa waxay la ekaanayaan aslul mas'alaha meesha yaal bal tiri laba saddex ku waa shan balaas wankam lix fariida caadila kuwaan soo dhigeen oo dhan fariido caadili ahaayeen hadday saas wada sinnaayeen warkaa waa ku dhacay soomaa taas waa midda waxaa jirta waxae fariidatu naaqisa mas'alo dhiman way dhiman tahay maxaa laga wadaa way dhiman tahay waxaa laga wadaa xaasilu majmuuci sihaami alwarata sihaamtii la qaadanayay yaah ayaa hee hee aqalu waxay ka yar tahay min aslihaa aslulmas'alihii bay ka yar tahay maxay ka yar tahay aslulmas'alihii tusaalaha ogsiya maxaa weeye haye yah bint bint bintul haye bint iyo bintulibni soo maa bint maxaa siinaysaa nis bintulibnina yah maxaad is hoostiisay eeddadeed baad joogta maxaa ku dhisaysaa maxaa ku dhisaysaa masalada lix soomaan lix labow qaybi lix lixu qaybi hal saddex hal ku dar kuwan maxaa loo yaqaanaa horta maxaa loo yaqaanaa sihaam xabadkiina waa sahamun waa lixduna maxay noqonaysaa asluul mas'ala hadday isla ekaan lahaayeen maxaa la dhihi lahaa fariidatun caadila laakiinse hadda yaa badan sihaamtii asal masalaha laga qaadanaya waaba yar tahayba macnah waxa xoolo badan baa hee soo haray marka waa ku dhacay soomaa xoolo badan baa masale marka sidaa waxa fariidatun naaqisatun waa mas'alo dhiman oo see dhiman dhismahaan uma dhinna laakiinse xoolihii la qaadanaya ayaa wax soo hareen marka waa ku dhacay soo maaha cid kaloo qaadatana waa la waayey taasoo kale magaceed waxaa la yidhaahdaa arad waa radigii aan soo dhiganayna weeyaan waan gaari doonnaa marka waxaa lid isku ah cawl iyo rad marn cawlkana xoolihii baa yaraanaysa sihaamtii baa badanaysa radkana sihaamta ayaa hee yaraanaysa waay fariidatun zaa'ida baa jirta waa mas'alo siyaado wadata oo maxaa laga wadaa waa an xaasilu majmuuci sihaami alwaratha sihaamtii la qaadanayo dadka dhexlaya qaadanayeen ayaa akaru yasiidu calaa aslihaa asalkeedii asmasaalii bay ka badan yihiin dadkani waxay qaateen ayaa waxay ka badan tahay aslul mas'alihii markaas waxaa ku khasbanaanaysaa aslumas'alaha inaa leekeysisid hee say u qaateen ayagu taana waa cawlkii aan soo dhiganay weeyaan iisoo yeela ayaduna maxay noqonaysaa yaa zawjatun aye ukhtayni liab haye umya bismiya zawja e, maxaa siinaysaa rubuc baa la siinaya haye ukhtayn liabna uluaankoodii bay qaadanayaan hooyadana walaale ayaa jooga soomaa maxaa kudhisaysaa ruucda jooge maxaa ku dhisaysaa ruucda jooge maxaa ku dhisaysaa labiyo toban ayaa lagu dhisayaa haye labiyo toban afaru qaybi labiyo toban qaybi laba ku dhufo sideed labiyo toban lixu qaybi haye kuwan maxaa loo yaqaane sihaam kanna waa aslul mas'ala iyo sankaalun haye labo toban saddexiyo toban macnaheed waxa weeya mas'aladu labiyo toban meesha lagaga dhisalaam maxaa lagu dhisayaa yaa batay sihaamtii la qaadanaya ayaa batay oo maxay ka bateen aslulmasalihii fariida zaa'ida waa cawl marka waa saddex mid caadilah iyo cawl iyo rad bay kala noqonayaan marka waa ku dhacay soomaa waaya intaa horta saa ku qabso tacriifu linkisaar waxbaa jabay maxaa laga wadaa horta masalada jamniin baa ku jira maxaa laga wada waatan waxa weeye an yakuuna fi lmas'alati mas'alada dhexdeeda in laga helo sahmun hal sahmi sahmeeye waa kan oo kale baa laga helayaa koow amase aw akthar ama ka badan sahamkaasoo laa yaqbalu aan yeelaynin alqismata inuu u qaybsamo calaa ru'uusi fariiqihi dadkii lahaa uma qaybsami karo macnaheedu waxa weeye xaggan soo laba gabdhood la'aab ma joogin soo laba gabdhood ma ahayn yaa xoolahan sideeddaa laba gabdhood ma loo qaybin karaa haa midiiba maxay qaadanaysaa afar soomaan haa tan ma jabna laakiinse meeshii ayaa maxaa weeye gabdhihii baa saddex qof noqday sideed saham tirada sideed saddex ma loo qaybin karaa maye boontiya qaadanayaan soomaa boontiya lama ogola markaasoo kale waxaan leenahay mas'aladan noo dhisan hal qolo ayaan he xoolahoodu si toosa ah u qaadan karin in boontiy ku qaataan mooyaane sidaa daraaddeed mas'alada inkisaar baa ku jira mas'aladu way jabantahay marka waa ku dhacay soomaa waa an yakuuna fi lmas'alati mas'alada inay ku jirto hee sahmun hal sahmi aw aktar ama ka badan waxaa dhici karta ah, hal haba maaha isnaantaasi saddex socodoo keliya qaadan mayso haddaan laba ka dhigno laba islaamood bay noqdeen saddex ma qaadan karaan maya boontiyaha gelaya boontiwaa loo qaybin karaa saddex laakiinse maxaa laga ilaalinayaa boonti lama ogola warkabaa ku dhacay soo markaasoo kale oo laa yaqbalu aan u qeybsamaynin yaqbalu aan yeelaynin alqismata calaa ru'uusi fariiqi ru'uusu fariiqi cadadru'uus maxaa laga wadaa waa kuwan <laughs> cadadru'uus waa kuwan day kuwan mujeeda waxaa loo yaqaanaa cadadu alru'uus baa loo yaqaan dadka wax qaybsanaya cadadru'uus baa la dhahaa laga xisaabinaya ma intaa haddaa garatay tasxiixna maxaa la dhahaa tacriifu tasxiix waxaa weeye taxsiilu in la helo aqali cadadin tira ugu yar kan weyn maaya tira ugu yar oo yata'ataa ay suuragal ka noqonaysa ama laga heli karayo min nasiibi kulli mustaxiqin fi tariikati min hayri taksir waa in la helaa tiratan ugu yar markii la dhao masaladan ansixiya waa in la helaa tiro midda ugu yar oo ay suuragal tahay dadkii xoolahan qaadan lahaa si simanoo aan jamniyin ku jirinae inay u qaataan marka waa ku dhacay soomaa waa in la helo maadaama tirada ay qaadan waayeen waa in la helaa si kale ama tiro kale oo u qaybsami karta waa in la helaa tasiix macnuhu waa sidaa haddaba al inkisaaru jabniinka mas'alada jib ku yimaadaahi imaa an yakuna calaa fariiqin waaxid hal qolee ka jabi karta masaladaas waxaa dhici karta hal qol inaa ka jaban zawjadu waa hal saddexdiino ayada keliya qaadanaysa hooyadu waa hal labada ayadaa qaadanaysa yaa ka jabantahay keliya halkaan koox fariiq baa laisku yiraa fariiq halkaa koox bay ka jabnaan kartaa marka waa ku dhacay soo aw amase waxay ka jabnaan kartaa calaa fariiqayn laba koox labadan qole ka jabnaan kartaa soo masalo maayaduna aw amase waxay ka jabnaan kartaa ala alaai firaqin saddex kooxood bay ka jabnaan kartaa oo hadda hooyo bintulimnidii baan keeni karnaa oo kale ka jabaysaa haye oo dhowr xabaa aw calaa arbaci firaqin ama afar qolo mas'aladu afar jabnin mooyaane shan ma gaadho masaladu inay jabto waxaa ugu weyn ugu saraya afar qolo inay ka jaban tahay warka waa ku dhacay sooma laakiinse ka yar hee ka badan hee ka badan ma jiro weeyaan haddaba waa kala qaadaynaa markii hal qolo ka jaban tahay iyo markii ka badan ka jaban tahay baan leen hal qolo ka jaban tahay si fiican u dhegeyso xisaabaad baanu galnay dhegeyso iska tiiri meesha soo jeenso soo jireen iska fiiri maxaa la samaynayaa tasxiixu linkisaar alwaaqic calaa fariiqin hal qolo see u ansixin karnaa hawshooda waa tan tilaabada koobaad nanduru waxaan eegaynaa bayna sihaami horta baash waa dhisna markay noo dhismatay yaa horta aan dhisanno yaanan wareerinay zawj haye ii sheeg zawj iyo bint iyo mazawjahaba ya mazawjahaba maxaa siinaysaa kuwanna taas soo maa intaa ma idiin soo baxda yani zawjah ma tahay taasa muhiime maxaa qoraysaa masalada sideed haye hal c yaan doodan way wadaageen soo casabada magaceed casaba binafsi miya bilkhayr wey saa markay tahay bint iyo ibni laba qof oo siman baa meh joogo rag iyo dumar kala ama xisaabtee la gelayaa lidakari wiilku intee madax noqonaya laba madax gabadhun maxay noqonaysaa intee madax ka soo baxa meesha saddex madax maxaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa cadad ru'uus soomaan kuwanna maxaa la yidhaahdaa sihaam kanna muxuu ahaa masaladu suma waxaan idhi zawja halkeeda ayada la boodays binti iyo imni oo saddex madaxa toddobay qaateen halkaa markaa marayno saddex madax ama nambarka saddexaad toddoba ma qaadan karaa si toosa ah. isagoo aan boontigelin ma qaadan karaa waa maya xaggaa waxaan leenahay mas'alada jabniin baa ku jira way jabtay masaladee way jabtay masalo iyee ka jabtay masoojadii hee waxay ka jabtay bintiyo farcii waalidkaso halqa jabnin maah markaasoo kale maxaa la samaynayaa kow nanduru waxaan fiirinaynaa fiiri bayna sihaami alfariiqi fariiqa waa fariiqeeh soo kuwan maa fariiqu fariiqa sahmigiisi waa kee sahmigu waa toddobadii iyo waxaan isku eegaynaa wa bayna cadadi ru'uusi iyo madaxyadii inta tiro ahaayeen waa isku fiirinayna maxaan isku eegaynaa toddoba oo cadad oo sahmikii ah iyo saddex oo ah baa isku eegaynaa isu barbardhigayna annagoo xisaabinayna tawaafuq iyo tabaayun waxalo tabaayun tawaafuq shu macnaa tawaafo afar mas'alaa jirta sideedaba iisan kuu dhuuman soo ma jeedaan yaa tawaafuq waxaa ugu horeeya tadaakhul ku xiga tamaahul waxaa ku xiga tawaafuq waxaa ku xiga tadaakhul waxa weeye laba tiro oo kala weyn laakiinse isku qaybsami kara tusaale laba iyo sideed oo kale soma kala weyna laakiinse wayhee maxaa ka mid ah haye labaiyo toban iyo lix oo kale haye lix iyo labo oo kale sideed iyo afar oo kale oka maxaa loo yaqaanaa tadaakhul weesgelayaande kan weyn baa la qaataa kaasoo kale marka tadaakhul yimaado meesha kan weyn baa la qaataa tamaau waxaa la laba isku mid ah saddex iyo saddex afar iyo afar shan iyo shan lix iyo lix tamaahul waa mil wey isku mid waayo tawaaful waxaa la yidhaahdaa labadan tiro si toosa ah iskuma qaybsami karaan laakiinse waxaa jira nambar saddexaad oo labadaba hee u qaybsami karaya tusaale lix iyo afar afar iyo lix lix afar ma loo qaybin karaa bilabont ma loo qaybin karaa maya laakiinse maxaa jira nambar saddexaada u qaybsami karo muxuu yahay yaah labo waxaan leenahay labo qaybi labo qaybi afar maxaa ka soo baxaya tanna wifqiga la sheegaya wakaa labadan iskuma qaybsamayn laakiin nambar saddexaad baa jiro hee wada qaybsamaya soo maahan nambarkaa saddexaad markii tawaafuq soo saar lagu yidhaahdo waxaad leedahay nambarka saddexaad baa keenaysaa waa isu qaybinaysaa markaa u qaybiso wixii ka soo baxaa baa mid kasta wifqi ah. wifqiga afar meeye waa labaad leedahay wifqiga lixne waa hee waa saddex wifqi xaggeebay wifqi ka yihiin xaggeebay iska waafaqeen xagga niska oo labo afar bee u tahay saddexna iyo nis u tahay mid kalaan ku siinaya mid kalaan ku siinaya sideed iyo lix maxaa wada qaybsami kara laba soomaahan wax ka hooseeya miyaa jira maya laba loo qaykan maxaa weeye kanna yah afar maxay u tahay saddex maxay u tahay lix waxaan leenahay tawaafuq binis niskee iska waafaqayn xagga niska ee bay iska waafaqayn waxaa jira labiyo toban iyo sideed oo kale sitoosamisugu qaybsami karaan laakiinse maxaa la heli karaa yaa intee tiro la heli karaa u qaybsami kartaa dhowr tilaa u qaybsami karaa afar baa u qaybsama labaa u qaybsama soomaan tan ugu weyn qaado afar u qaybi ey afar u qaybi labo afar u qaybi saddex rabo maxay sidee ka tahay laba sideed maxay ka tahay rubuuc bay ka tahay soo maahan saddex maxay labayo toban ka tahay waxaan leenaha tawaafuq bahee xagga rubucay iska waafaqeen yacni nis iskama waafaqin umun iskama waafaqin mid kasta rubuciisa markii laisku fiiriyaa isleykaanaya masalada masalo dheer weeye waxaa muhiim aanaa fahanno tawaafuq waxaa la yidhaahdaa laba tiroo si toosaan suu qaybsamayn laakiinse la helayo nambar saddexaad oo u qaybsama soo hagaag tabaayun maxaa la yidhaahdaa tabaayun waxaa la yidhaahdaa waa laba nambar oo aan shaqaba isku lahayn oo maxaa weeye afar iyo shan shaqa isku leeyihiin waa bannaan kala joogaa bayna ka dhacda bayna waxaa la dhahaa kalagoyn baynuuna muxuu ku yidhi marka markaan isku fiirinayno farqiga cadaduru'uuskii iyo markaan isku fiirinayno sihaamta maxaan xisaabsanaynaa laba midkood haye maxaan isku fiirinaynaa inuu tawaafuq ka dhaxeeyo iyo inuu tabaayun macnaheed waxaa weeye labada din aysan shaqaba hee isku lahayn tawaafuna maxaa weeye labada tiro si toosa ah iskuma qaybsamayaan laakiinse tira u qaybsamaysaa jirta soo maahan ayib fain tawaafaqa hadday wafqi ku heshiiyaan cadruuskii sihaamtii waa wifqi baa ka dhaxeeya yani si toosa ah iskuma qaybsamaan laakiinse hee laakiinse hee tiro saddexaada u qaybsamaysa ayaa hee la helayaa markaasoo kale na'hudu waxaanu qaadanaynaa wifqa cadadi ru'uus cadadruuuso garan maysid wifqigiisi <laughs> wifqigiisi baa qaadanaysaa o soo laba wifqi maalintoos markii labadan tiro nambarka saddexaad la u qaybsami la keeno oo mid kasta qaybiyo waxa soo baxaa mid kasta wifqi u asumaan dhigin kaasaa xisaabta gelaya ayaga waa laga tegaya wifqiga caadiru'uuska ayaannu qaadanaynaa tusaalaan bixin doonnaa kadibna wanadribuhu waxaanu ku dhufanaynaa biaslil mas'ala ayaynu ku dhufanaynaa haye wain tabaayana haddaysan shaqa isku yeelan soo maahan na'hudu waxaan qaadanaynaa kaamila cadadi ru'uus cadadi ru'uuska oo idil hadda saddex buu noo ahaa sooma ahayn muxuu noo ahaa saddex madax adadhuanadribuhu biasli lmas'ala intaa markaan ku dhufanno kadib nadribu waxaan ku dhufanaynaa alcadad aladii abatnaahu alcadad aladii abatnaa tiradii bannaanka aanu keensannay hadday wifqi tahay hadday tabaayunba tahayba waxaan ku dhufanaynaa fii sihaami kulli waarif baaraka allahu fiikum aan tusaalaha galno tusaalaahee aynu galno halkaa iska eeg ha ku raafaadin masalada markii halkaa marayso loosu fiirinayo caadiru'uuska iyo sihaamta maxaa la eegayaa tadaakhul iyo tabaayun iyo tawaafuq waxaan leenahay nambar saddex oo tirada saddexa markasta kanaa la qaybinaya yaa qaybsanaya nambar toddoba nambar saddex ma loo qaybin karaa isagoo waa loo qaybin karayaa laakiinse maxaa bonti baa bonti looma baanayaa toddoba iyo saddex tabaayun iyo tawaafuq keebay noqon kartaa saddexda wax ka dhexeeya miya jira horta wax ka dhexeeya miya jira waa maya soomaali maxay noo noqotay tabaayun haddee tabaayun noqoto maxaan leenahay na'khudu nambar saddex fiiri wain tabaayana hadday tabaayan noqda maxaan samaynaa nadribu kaamila alcadad kulli caadi ru'uuskao dhan baanu xambaarsanaynaa oo intee noo ahay yaa saddex soo maahan waanu xambaarsanaynaa xaggeen la aadaynaa wanadribuhu biaslil baa ku dhufanayna saddex sidee ku dhufo kaam kaam labaatan iyo la mid ah nadribu alcadad aladii ahbatnaahu fii sihaami kulli waarid tiradii halkaa aanu la aadnay oo noo soo xasishay ayaan mid kastana ku dhufanaynaa saddex hal ku dhufo kam kam saddex todoba ku dhufo labaatan iyo kow isudar labadan waa ina intaa keentaa ma iska sii labadanna labaatinkooda u qaybi lidakri mil xadi luntayayn u qaybi labaatinkooda saddex qaybood ka dhig waa toddoba toddoba toddoba soomaahan laba toddobaad sii wiilka maxaa siinaysaa gabadhana todoba sii waa intaas baaraka fiik tusaale kaleaanu ku daraynaa idanka alle oo ah oo ah kaasaas igu daayayaa saas igu daay saa markay noo ahayd zawjatun iyo bint iyo um in waxaa loo dhamaystiran baa nisi sudusi sax sudus ma maxaa saarana saddex labiyo toban haye afar isku darintaa kam kam fofsi sagaaliyo toban soo maahan waxaan ku dartaa cam maxaa soo haray hantiisii war dhamaystiranta masaladu cid ay ka jabanta miyaa ujeedda yah ayib awjada waxaan ka dhiganaa laba qof laba xaasbi ahaaye waxama jabeen saddex laba ma loo qaybin karaa mar haddaan waxba qaybin karin haye maxaan samaynaynaa waa isku fiirinaa labada tiro saddex iyo labo wax ka dhexeeya miyaa jira solidiskumaah maxaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa war maxaa loo yaqaan yaa akhay tabaa tabaayo hadduu yahay xukunku muxuu ahaa cadadu cadadu ru'uuskaanu hee salka ka jaranayu qaadayna cadadu ru'uuskee ah labada kee ah nambar labadaa soomaan nambar labadaan qaadayna xagee geenaynaa xayaa ku dhufanaynaa wa aslulmas'alaha iyo soomaa tii aad nfowka ku dhufatay kuwanna hee ugu dhufade maxaa samaynaysaa laba saddex ku dhufo labaiyo ku dhufo afar ku dhufo shan ku dhufo waa inaad tnfodhaceyl keenta ma keento soddon iyo afar afartan iyo labo afartan iyo sideed ay dhanta qaybi marka soojaadkii lix haddama u qaybsami kartaa laba qof saddex iyo saddex u kala tuuranayaan mid kaleaan tusaya bismi illahi raxmaan raxiim halkaa tusaale sooma jeedaan baanu ku celceshinaynaa fiirso kaasoo tabaayunkii maah labadii soojadaa waxay noqotay camkii sooma jeedaan sooconkii maah uh, lix zawjo ma jiri kartaa <laughs> yaa ma jirto jirto yacamkii wuxuu noqday <laughs> toban adeer buu noqday toban adeer haye caadi toban shan waa loo qaybin karaa labo qaadan kartaa dadba ku khaldami doona waxaa la qaybinaya fiiri maxaa la qaybinaya an toban qof ma loo qaybin karaa koontiyaa gelaya soo maahan hala soo boodin oo la isqaybsan karaan hala soo boodin maxaa la qaybinaya waa inaad fahamtaa shantaa hadda qaybinta gelaysa oo toban qof baa shan boontiyaa loo qaadanaya boonti wada qaadanay soo maa lama baahna boonti faafiyo maadaama toban iyo shan aan shantala qaybin karin toban loo qaybin karin ibtidaa horka tabaayun ma noqon oo labada tarax ka dhexeeya maxay noqota marka tawaafuq soo ma waa soo dhaaf hadday tawaafuq noqotay cadaduru'uus iyo maxaa la kala yidhahdaa sihaam waxaan fiirinaynaa labadaas tiro ka dhex shaqayn karta maxay noqon kartaa han soomaan an u qaybi halkaa markay marayso wain tawaafaqa haye fain tawaafaqa hee ahri ahri na'hudu wifqa ma wifqa cadadi ru'uus maxaan qaadanaynaa yah cadadi ru'uuska wifqigiisa adruuskii meeye soo tobanka ma ahayn wifqi maxaa soo baxay labo tobanka hala boodin labadii qaad xaggaagee wanadribuhu biaslil mas'ala ku dhufo fooli soo maa kam lix labaatan iyo afar sideed shan ku dhufo dee labo tobankase u qaadanaya marka tobankan qof yah min hal bay ula boodahayaan maah maxay loo boodayaan min halka waa fahamta sooma warkaanba ku dhacan wafqigiina waka labada tira isku fiirinaysa tira udhexaysa labada waqaysan karta keen markaa keento waa qaybiso tan wixii ka soo baxay baa wifqi la yidhaahdaa eeg wankaas muxuu noqonayaa wifqi sihaam wfqi sahmi buu noqonaya sahmiga wfkigiisi buu noqonaya labadaanna maxay noqonaysaa wfq cadadi ru'uus bay noqonaysaa warka waa ku dhacay soomaahan kaa qaadanayso inaad fahamtaa marka cadadi ru'uuska wifqigiisa ayaa qaadanaysaa oo ku dhufanaysaa halkoo halkoo baa ku dhufanaysaa haye tusaalahan noosoo iisoo yeeri tusaalaha caadiga haye ya bogsi bogsi arbaca zawja alila waaliscudiidiya arbaca haye ukhtun haye akh lium haye umya baaraka allahu fiikum siida rubuc nis sudus sudus maxaad siinaysaa maxaa ku dhisaysaa inaan idiin sheego maaha maaha inaan idiin sheego maxaa ka khaldan maxaa ka khaldan sooma saxna labiiyo tobankaas inaan idiin sheegno ina la soo booddaa meel rubci joogo oo sudus u yimi maxaa ku dhisaysaa masalada dee maxaa maxaa jiran waxaa jiraan aye saddex sii lix sii laba sii isku dar intee weye waxaan leenahay horta mas'aladu hee caalat ilaa aaaaaaabiitun waa laga guuray sa ayadood ku cawishay cid maga jaban taha yaa arbaca zawjaad sooma ahayn foor caadiya u qora foorkii u qorayna haye ka jabantaa muu jeedaan ka jabta zawjaadkii bay ka jabta oo saddex bay qaateen ayaguna intee weeye cid kale ma ka jaban maya kama jabna hawraarsa aar magaceed magaceed afartu magaceed cadad ru'uus sanna sihaama sihaam kuwan maxaa la yidhaahdaa fariiq hal fariiq baa ka jirta soomaa haye afar iyo saddex isku fiiri la soo bood afar saddex ma ka dhexeeyaan waxba kama dhexeeyaan ma maxaa samaynaysaa na'khudu oo dhan na'hudu hee kulla cadadi ru'uus cadadruusko dhan baanu qaadayna oo aara xayaa ku dhufanaynaa labaiyotobanka soo maaha soo labaitobanka maaha laga guuriy waa kasoo qaadasa inaysan bajirinba kasoo qaad saddex toban ba shaqaynaysa saddex toban afar ku dhufo bobsi intee weye afartan iyo konton iyo soomaan wixii konton laba geeyey kuwa noogu dhufo dee afar saddex ku dhufo labiyo toban ku dhufo labaatan iyo afar ku dhufo isku dar waa inaa konton ma keenta waa labaatan intaa afartan iyo afar konton iyo laba saxanta ma dhan tahay waa inaa markay husto dadkii waa ka jabnaayeen meeye soo kuwan ma ahayn ayaqaybi midkii muca ah? xoolaa hadhow la keeni doono loo qaybanaya kun buu lahaa u qaybiyaan leeda wixii uga soo baxa ugu dhufto mid kasta an kun buu wate okaa laynkan la mara haye tusaalaha kuxibisba mid baa jira soo haye tusaalaha kuxig ii sheeg yaa zawjatun yaa walaalayaa ragga iska aamusan maaqa waxu aamusan yihiin zawjatunaye abun yaa ol iyo halaan sita banaat miyaa haye bes miyaa zawja maxaa siine haye aaba maxaa siinaysaa casaba kadhig kuwanna uluaan maxaa ah, ku rusaysa masalada way u sideed baa ruba muxuu la joogaa qaybtii labaad la jooga intasaa kugu filan tiraade labaatan iyo saddex ka sii soo sideed maan laba ku dhufo lix isu sagaal toban miyaa laga jara tunifokaam shan eh, maxaa kuu baxay yaa maxaa kuu baxay cidna ma ka jabantaa hadda yaa yay ka jaban tahay sita banaat ma horta zawjada waa hal oo labadeeda saddexeed qaadanaysaa aabbuhuna hal weeyaanoo shantiisu qaadanaya gabdhahan lixda si toos ma lagu qaybin karaa qybboonti ba ku jira soomaa boonti lama ogola waagii lacagta la gaaro boonta hala soo laakiin mas'ala dhismaysa boonti looma ogola maxaa la samaynayaa marka waxaan leenahay lix iyo lix iyo toban wax ka ma jiraan tiro labada u qaybsami karta ma jiraan oo maxaa weeye yaa wax ka dhexeeya wax kale afar ma qasami kartaa <laughs> waa laba qura daba bis wey bis labadii u qaybi laba qaybi lix iyo toban kan magaciis waa sideedu magaceed wifqu sihaam sahmiga wifqigiisi waay laba qaybi yaa ya saddex soomaa kana maxaa la dhahaa cadad cadad sooma su-aal baa iska waafaqeen labadoodu ma nis mise ruuc mise umin mise khumus mise waxaad leedahay tirooyinka soo baxa fiiranaysaa sideed maxay lix ka tahay saddexna maxay lix ka tahay nis soomaan leenahay niskay waafaqeen tawaafuq binis ku dhacay hadda shantii iyo shan iyo tobankii maxay iska waafaqeen ma nis ba ahayd hee tawaafuq bi dee shan shan u qaybi hal muxuu ka yahay shanta shan meelood meel soo maahan shan iyo tobanna maxay ka tahay e, saddexdu an toban saddex maxay ka tahay bal eega saddex shan iyo toban maxay ka noqonaysaa waa khumus bay ka tahay dee shan meeloodoo meel bay ka tahay saddex soo saddex oo shan jeer la isku daray intayna keenaysaa saddex oo shan jeer la rogay intay noqonaysaa marka waa khumus bay ka tahay marka shan tobankii iyo shantii waa tawaafuq bi khumus khumuska iska waafaqeen macnuu waa sidaas wax weyn maa almuhim cadruu saddexaan haysanaa soo maahan xagee geenaynaa nadribuhu bihee bi tiradii carabiga ka somalia isku wadna nadribu ee biasli lmas'ala kam ku dhufadee toddobaatan iyo labo soo maa wixii dobaatan laba keenay ku dhufo ayadana saddex saddex ku dhufo saddex shan ku dhufo saddex lix toban ku dhufo ibobsiiya yaa foreed miyaa ma hubtaa isku darba labaatan iyo afar lixdan iyo afar toddobaatan iyo laba saxanta haye yaa ka jabnay lixdan gabdhood soo ma ahayn foole lix qaybi meel fog bay ka ansaxday haye yaa midkii intee qaadanaya afartanteed lix qaybi bes intaasi mas'alada marka waxaa loo yaqaanaa waa tasxiix صaxat اlmas'alaة min waa saas ba carabigeeda la dhahaya halkaas waxaan xalkeeda samaynaynay marka ay mas'aladu ka jaban tahay kam hal qolo soo maa waxaan ka bilaabi doonnaa insha allahu tacaala biri tasxiixu linkisaari alwaaqici calaa akara min fariiqcalaa akara min fariiq ra'aska ka jaramaysa calaa min fariiq hada billahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin